salaaduna dadka xumaantay ka reebtaa iyo munkarka alfaxshaa zinaday ka reebtaa iyo walmunkari dunuubta ama alfaxshaa dembiyaha waaweyn iyo walmunkari sakaairta wa hiya alatii tuciinu midda ku kaalmaysa weeye annaasa calaa maa siwaha salaadu ummadda waxay ku kaalmaysaa khayrka iyo diinta iyo jihaadka iyo wanaagga iyo sadaqaadka iyo waxbixinta ku taageertaba min aaacaati kama qaala subxaanahu wa tacala salaaddu waa shay khayr badan wey nin ansaari a ah u yimid nabi maxamed ina fulanan ibna fulan yusalii bاlail faida asbaxa sara bu axmed iyo bazaar ay soo saareen xasan ah wuxuu nabi maxamed ninka hebela ah, caawo dhan buu salaad u taagan yahay bu salaatuleilku suu qadha ogu hayo waagu maku beriyo nin iyo uu geedka kala garto xata way bilaabi bu ina fulana yusalii bاlail faida asbaxa sara nabig wuxuu i sayanhaahu ma ma sayanhaahu ma yaqul ay ma yusali wa salaadaasi aakhir baailkaas way ka hor istaagi doontaa salaad khushuuc leh oo arkaan leh oo ikhlaas leh haddaad tukato waxban bay taraysa xadiis saxiixa ah wey sheekh albani uu ku sheego silsilada qaybta u dambaysa uu kaga hadlo ayib kamaa qaala subxaanahu wa tacaala wastacinuu kaalmaysta bisabri hadalkan ma khitaab libani israa'iil baa mise waa lilmuslimiina masala khilaafiya been munfasiriin bisabri sabarka kaalmaysta degsiga iyo dulqaadka iyo inaad naftu waxay diidaysa u dulqaadataan sabrku moogtay muhim jiddan wey waa diinta lafdhabarkeedi maa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsacu min asabr wax ka waasacsan oo ka ballan oo ka khayr badan wax lagu siiyo sabrka ma jiraan sabrka wax khayr ma jiraan sabrku waa dulqaad gegsi macaasida ka sabr diinta ku sabr maqaadiirta ku sabr waa ataxalum xilmi wey waa adkaysi iyo dulqaad iyo gegsi wey naftu waxay diiday oo dhan ba mari waxay kohonaysa mari waxay jeceshahay xumaana ka reeb waa lagu dacaynay waa lagu iska dulqaado ha u bixin jaakad biro u xidho eh, muadin haba hadda kahor qolyo ku kaceen kasi dacayadeeye ile aadaankaad waa wey aadaan fiican soo aadaan nafti baa qabatay nin dacayada u u ah maalinka dambaan waa in waxan iska dulqaado ha runtiin bui jaakad biraan xidhanhayaa jaakad bir ah bimacnaa wax u <laughs> dulqaad baa yeelanhaya marka waa in waxaan jaakad bira loo xidhay tahay ayib wsalaad salaada kaalmaysta wainahaa salaadu lakabiiratan waa ku culusta ilaa cala alkhaashiciin kabiiratan waa culusta kabura cala mushrikiina maa tadcuuhum wain kaana lakabiiratan ilaa calayn had allah idan ilaa cala alkhaashiciin ninka khaashica ee caabidka mutanasiga qalbigiisu joogo ma dhibayso waa ku raaxaysan wa qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca asaabiriin wa qaala caza wajal licabdihi wa nabiyihi ilahay wuxuu ku yidhi addoonkiisi iyo nabigiisi maxamed ahaa waamur ahlaka bisalaati nabi allow ahalkaada salaada far iyo qaraabadaada wastabir calayha kuna sabr u dulqaado laa nasaluka risqan irsaaqad iyo wax nasiib kuma lihin annagu naxnu narzuquka waalcaaqibatu litaqwa cidhibta dambey aayaatiinku iyo guushuna mutaqiintay ku dambayn wa qaala subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun ma uriidu minhum min risqin wma uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin wlwaajibu wlmaqsuudu alwaajibu bilwilaayaat hadda weliba hoos buu sheekh usoo degay wuxuu ku yihi walmaqsuud alwaajib ujeedada waajibka ah iyo taargetka iyo danta waajibkeenu leenahay bilwilaayaati xilalka ku waajibahaya ama bilwilaayaati looga dan leeyahay waa maxay islaaxu diini اlkhalqi waa dadka iyo uunka diintooda in la wanaajiyo wey soomaali ma fahamsana intaan maxaad haysaan mashruuc nololeed ma haysaan wadooyinkii maxaad u haysaan isbitaaladii haye xanaanadii xoolaha haye agoontii iyo araamishii orfanihii maxaa u haysaan kow wuxuu ku weydiy waa adduunya ninka soomaaliga ah. maamul yaro islaami meel hadduu ka istaago hawlo jidin buu weydiinhaya maxaad noo haysaan abadan diin laakiin shirkigi ma la dagaalanteen khuraafadii maxaa ka qabateen bidcooyinkii maxaa ka qabateen zinadii maxaa ka qabateen ma jirto taynka maanla weyd waxaa ka dhacday nin iga sheekeynay gabar somaliyed ba waxay gashay fotada meesha ku taala nimanka etoobiyaanka ay leeyihiin waxay tiri anoo qaawan hala isawiro calla bay dhigatay iyadoo qaawan bay soo istaagto muray gacan ah hala isawir sawir ha qaado tol waxgay geeyen sawirkaas xagay ku wadaa riwaayo aan sugnayn inay isqaawisay waa madbuuط laakiin riwaayo aan sugnayn ba waxaa la sheegahayaa ninkii sawiraya intuu kacay uu kufsaday de nin raga oo gaalba ha ahaadee meel fadhiya oo gabadh qaawan oo quruxsan somaaliya hortagtay haddii maxaad ka sugaysa nin way diina celisa mooye ayib wuu kufsaday warkeeda baa taagan hawshii raggii goobjooga rag ka mid oo markii la dagaalamay ee buuqi dhacay meesha ku yaacay nin kamid a ah iga sheekeeyo yidhi hawshii maxaadara ka qaba sheekhu naag isqaaweysa maxaadara ka qaban maaye idhaaf baan ku <laughs> musiibo weesh fasaadka iyo fisqiga dunida ka jira ama maxaad ka qabatan lagu odhan maayo taye jawaasiistii maxaad ka qabatan la odhan maayo nimankii hay-aadka ay kiristanka faafinaya diin la-aanta iyo nasaaraynta iyo gaalaysiinta maxaad ka qabatan la odhan maayo nimankii beeri iyo dalagii soo ga-aya sunta ku abuurahayay ee dadka digir cagaarto iyo mxuu ahaay galley kusii daynayay maxaa ka qabata lagu weydiin maayo nacfi iyo caradhaq baa lagu weydiin xoogaa caradhaq ah iyo hawlo shidiin baa lagu weydiin diin ku weydiin mayso soomaali kugana dugi mayso duqayda cuqaasha in waxay ku sheegeen caamada wadaadaha qaybo ka mid ah hubic wada sakaraada kulligood waxay kaala xisaabtami barnaamij had ummadda u haysaan muxuu yahay barnaamij nooleed wey maaha barnaamij diimeed ma ah waxaan hayn lahayd kitaabka qur-aankaan mid ka saaray xuduud baan oofinayna maxaa naga maqan aakana waa la yaalahay ama bal weydii waa yahay bal weydii waxay doonahayaan weydii ma jirto sheekh nidaamka reer galbeedka ayaana galay inagoon ogeyn isagaa inoo soo dusay daadku ma ogta adoon iska dhaagaynin bu ku galaa daadkii baa inoo soo gudbay mashruucaad qaban sheeg baa lii mogta markay tartamahayaan qolyahan tartame eh, muntakimiinta murashaxiin intaasan kanaan cadayn oo kanaan madoobeyn oo kanaan kala tuuri oo waxaan sahli oo dhaqaalahan kobcin diin baan ka hadlin lagama maqlhay hawl talaa ma ogta ma jirto kuwa caalam islaami ka tartama sidoo kale weeye waa ogtihi mashruucii laftirkiisa ayna soo galay inagi kii baa la iska doonahaya mid kii baa la iska doonahaya waxaan naga maqanaya kale muxuu yahay haddaan ummadda leena walaalaa tihin muhaajirigiina iyo ka muwaadinka aad soomaaliga indhaha cad kulli isku xaq weeye diintaas idin kala badha cadkiyada ilahay waa idin kala goynaynaa koronkorta la kabsha kala shubta diintana ku wada dhaqma wada dagaalama walaalaatiin isguursada burindi muslimiin oo mujaahidiin gabdho soomaalid oo qalanjood u guurinay oo ogtii waaan hawlaanu samaynay niman burundi oo madmadow oo jalwada u eg oo soomaaliya tago mujaahidiina eh, gabdho qalanjooda somaaliya oo laafyaan meherinay yaa ku qaba mujaahid burundi ay qaba maca salaama waxa naga maqan muxuu yahay dadka waa lalaynay isu keennay idinku bala waa yahay nasal اlah asalam inta aan kaga baxna hadda wlmaqsuud bilwilaayati qosolkaa la yareeyo qosolkaa la yareeyo wlmaqsuud اlwaajibu bilwila islaaxu diin اlkhalqi oonka diinkiisa in la wanaajiye wey alladii diinkaasoo mataa faatahum hadduu dhaafo diin la-aan ku dhacdo khasiruu khusraanan mubiina diin haddii la waayo iyo ku dhaqan islaam la waayo waa khasaare aan kakabasho lahayn oon laga soo kacaynin walam yanfacum wax u tari mahayo maa nacimuu bi waxay ku raaxaysteen fi dunya nolol kastoo adduunka aad hesho diintaada hadduu dhaawac gaaro xukku tari mayso ila muslim baa tahay adduunka waa faani waa ka tegaysa aakhara loo socday aakhara maxaa kuu jira had diinku ma jirto taas waa mid iyadoo sidaa tahay haddana gacanta bidix waxaan ku qabanaynaa arrimaha addunyada waan ku qabanayna laakiin awoodda u badan boqol kiiba siddeetan bajedka iyo awoodda hawsha diin baan gelinaynaa hawlaha diimeed arrimaha diinta hawlihii dawladda wasiirka arrimaha diinta sakaraad in yaroo sakaraad oo galay oo wadaadaha meelaha xadreeya mushaarka ka qaataan iyo haweenka laga meheriyo oo wax laga furo oo intaas hawlaha kaleo dhan hawlo addunya wey wasiirka arrimaha diinta dawlad oo dhan baa diin ah annaga malihi wasiir arrin diimeed hada bail waa calmaaniyat muallafa haddaad maqaso wasiirka arrimaha diinta waa calmaaniya muallafa fii daakiliha asum naaqi asum zucaaf baa ku jira dowladd dhan baa dowla diiniya xukuuma diiniya dowlat lculamaa weeye wlcubaad wlmujaahidiin dhulxaaqaha iyo madaxweyne kulli arrin diinad baan ka rabnaa kulligood waa diiniyiin maxaa ta madaxweynaha arrimaha diintaa tahay maxaa tahay kamaaliyadda arrimaha diintaa tahay kulli waa arrimo diineed dhulxaaqaha iyo masquulqoodaha iyo ninka noogu weyn kulli waa wasiira arrimo diineed wey dad maqasho kan waa hawlaha diinta kana waa hawlaha kufri baa sooaa soo dhowntay iska ilaali kufri aan la dareemaynin baa aakhir soo boodi doona bidaari sibiq bay kuu gashaabay soomaliyadan iska ilaaliy baasha iyada kulligeen waxaan nahay arrimo diibeed sidaa darteed nin eh, mustashriq oo faransi ah yaa wuxuu yihi dowladda nabi maxamed uu ka tagay bui waa xukuumat lculamaa maxamed wuxuu ka tagay bui xukuumat lculamaai dowlad culamo naxnu nuri dowla madaniya bui anagu wuu foorintii nabi maxamed markuu dawladda hayay dawlad diiri ahayd sax wey markuu geeriyooday ninka ummadda ugu aqoon ranaba loo dhiibay wuxuu la tashi ka dhigay iyo la taliyaal iyo kalkaalayaal ummadda ninka uga qon ficnaa ugu diin ficnaa ku dhaqan iyo halgan intuba ugu qiimo badnaa taarikh dheer lahaa nafsa shay annagu markaan meel qaban ninka noogu runay diinad hawsha u dhiiban hawshana waa arrimo diineed awoodda u badan addiin laakiin maxaa le alwatnu liljamiic wadiinu lilaahi masaajidkaa diinta la aad hawlaha adduunyada iskugu nimaadna waislaaxu ma maa laa yaquumu diin waxaa kaloo muhiimadda xilka iyo dawladda arkaan dawla waa taqaanaa waa afar dawla waxay arkaan afar shacab in la helo wadan la helo in la helo muxuu ahaayey sulta xaakim wax maamusho nidaamka lagu xukumi lahaa aliqliim oo ardada ah alshacab alhay-a alxaakima oo idaaradii ah iyo nidaam اlxukmi manhaj اlxukmi oo sharciga ah oo kitaabka ah haadihi hiy alkaar albaca inta kaloo dhan waa wasaail haddii lagaa waayo xukumkaada iyo dastuurkaada iyo nidaamkaada oo sharciga islaamka uu noqon waayo xarfan bixarfin faqad kafarat adawla hogaansama oo maqla sharciyatuka min alkitaab ninka sharciyadiisu iyo inuu sharci yahay iyo in dawladu xaq tahay waxaad ka qaadan min manhajiha wa nidaamiha maa huwa nidaamuha siyaasi nidaam islaami khayr dawla islaamiya wey masaajidu ha camiraadeen ha la buuxo muxuu aha gabdhuhu ha xijaabnaadeen malcabadu ha furraadeen dugsiyuhu hala dhiso wax kastaba siisaa u socdo laakiin nidaamkeedu hadduu noqon waayo nidaam islaami xarfan bixarfin jumlatan wa noqon waayo hadihi dowlatun calmaaniya dimuqraatiya kaafira murtada walaysa dowla islaamiya sharciyatuka min nidaamika wa manhajika dastuurika wey aqbala oo yeela addoonka xabashiga hadduu xilka qabto maa aqaama fiikum kitaab allah fi saxiix muslim riwaayad kale xadid ku leeyahy yaquudukum bikitaab illah sharciyat اdawla sharciyat الra'iis ayib طaacatuhu waa mabniya calaa he طaacatihi lilkitaabi wasuna weligaa iska ilaali hawsha ayada shacab baa doortay yuu inta ictiraaftay beesha caalamkaa la booday weligaas la bood kitaabkii maka hadlinayaa iyo nabi maxamed maka hadlinaya iyo qur-aanka maya aska tago somalia o dhan haday usacabaysa maligii baa galay ayb meegat waran dhigtaba warkan wa iska cadid mar waan udhilqaadaynaa mar waan udhilqaaday meea tabaran dhigtaba idan waxaa kaloon hagaajinaynaa waislaaxu maa laa yaquumu diinu diinku wuxuusan ku istaagayn ilaa bihi asaga mooyeen asna waan hagaajinaynaa halgan socon haddaan hubi helin haddaan rag tababarin diini socon mayso waa in addunyada wax laga waanajiyo dhaqaalihii la kobciyo wadooyinka la sameeyo raggi la tababaro waba waxbarashadii la kordhiyo dad la soo saaro hadinka diinku sii socon maayo diinku dad bu ubaahan yahay dad ku dagaalamo difac ubaahan yahay min amri dunyaahum oo arrinta adduunyadooda ah arinta adduunyadana waxbaad ka qaban baahidoodii ka buka ka xanuunsan aytaamti agoonti e, araamishi garoobyada waa in loo sameeya laftikooda muxuu ahay agaasima wax ka qabta soomaali garoobku moogta u daran yihiin haweeneed markay garoobowday iyada bay shaa u doonanayaan heblo beryahan way garoobeynaysaa carmale baad noqotay bal wax soo tuur haddee oo miskiin la furay oo waxba haynin oo carur korsanaysa oo u bahan iyada in la caawiyo wax laga daahaya soomaaliya wax oga daran araamil anuu adduunka kuma arag kolley muslimiinta kale gabadha garoobka ah way u naxariistaan weliba dhaqaalay ku bixiyaan ka soomaaliga laakiin markay garoobo u shaqa tagahayaaba hmm. saas <laughs> gaas wadaad baa masaajid ka istaagay sheekmahadu markaasu wuxuu ihi gabdhaha garoobada zakada ku baxda zakada la siiyo nin baa ka daba istaagay wuxuu ihahda dadkaba ayaga ugu laban <laughs> waa noocaas yaani gabadha iska cilaabanaysa ishabaaynaysa yaan lagu tuhmin le oo inaad baahanta la ogaan oo bal waa intaasu ilahay mid khayr qabana kuu keena bal isdiyaari iyadaa la raacahaya shaahi dhaqaalihii wixii ala loo doonan hebla waa carmal way garoobeynaysa lagu le maxay garoobeyn idaa sakaraade naxariis darada kamid tahay arrimaha adduunyadana waxbaynu ka qaban laakiin awoodda ugu weyn waa addiin ayib nabigu markuu xadkii oofiyey xad rajm uu oofiyey oo yuhuudi ka tagtay waa hore oo xadkii oofiyey labadii u rajmiyey labadii yuhuudiya kala zinaystay nabigu gacmuhu taagay allahuma inii awalu man axyaa amraka id amaatuh allahuma inii awalu man axyaa amraka id amaatuuhu ilaahu markhaati ka aho buuri waxaan ahay amarkaayo diineed ruuxii u horreeyey soo nooleeyay baan ahay markay dileen oy baktiyeen xuduuddii xuduuddii iyo xaddu rajmiga la tuuray ilaahu ruuxii ugu horreeyey oofiye baan la soco buuri ee ka oofiye yahuud waa runtii sal ly slam marka waa saas amru diin laabudda min iqaamatihi wa wahwa nawcaani laba nooc weeye iqaamatu amri diin iyo iyo iqaamatu amri dunya wahwa nawcaan oo kan dambaan ujeednaa kan dambaa nawcaana qismu qasmu lmaali bayna mustaxiqiihi wa cuquubat اlmuctadiin amrudiinka inoo dambeeso waa gooni maqsud maqsuud اlwilaaya mar baynu sharxi doonaa ilaa lix qodob bay ku taaganta waa sharxi doonaa lakin hadda sheekhu ujeedaa iqaamatu amri اdiin waa gooni laakin islaaxu amri dunya laba tiir buu ku taagan yahay in dhaqaalo la sameeyo dadkana si hufan oo dacada loogu qaybiyo sidoo kale dadka xadgudbahna la qabto dulmiga haddaan daalimiinta aan lagu xoolahana si siman oo cadaalan loo qabin adunyada udimaysaa adduunye ma jirto hadduu istibdaad yimaado fi lmaali wاlاktisaab muctadiinta iyo dababadan aan la qaban oon la xakamaynin waa hawsho dhan fawd noqonaysa wahuwa qism nawcaani qasmu lmaali maalka in loo qaybiyo bayna mustaxiqihi dadka muta loo qaybiyo iyo wacuquubati اlmuctadiina kuwa xadgudbahaya in la ciqaabo oo la ganaaxo oo la ciqaabo xuduudda lagu oofiyo labadaasuu ku taagan yahay faman lam yactadi yactadi ninkaan xadgudbin aslaxa lahu diinahu wa dunyaa bacdu almucalliqiin waxay leeyihiin wahwa nawcaanida wuxuu u sheekhu almaqsuud bilwilaayaat buu u oo wilaayaadka dhanba waxa looga dan waa maxay in u waa in hantida si siman loo qaybiyo dadka mutana la siiyo dulmigana la kala reebo wilaaya dhan baa taasa wahwa nawcaan yani almaqsuudu bilwilaayaat waa nawcaan haddaad kii mutasiisana waxaad tahay nin khayr oo muxsin ah markan cudwaankii iyo xadgudubkii iyo ictidaagii kila طaraf haddaad ka ilaaliso diinkana waa ku hagaagi addunyana waa ku hagaagaysa walihada kana cumar khataab yaquul inamaa bacadtu cumaali markay ka soo iyo xataa dhambaal bu racin jiray markuu caamil bashar u diraya kuufa ciraaq shaam nin walba wuxuu bayaan buu raacinaya wuxuu li bayaankaa markaad qaad markaad tagta magaali aan kuu diray masjidkeeda ka istaag ummadda iskugu yar ka jeedi ujeedin bayaanki madaxweynuhu akrinayo wuxuu ku dari jire oo kale waali nin kastoo muslima oo ninka waaliga ah iyo madaxweynihiisu iyo guddoomiyihiisu iyo abaanduulkiisu u dulmaayay falaa sultata lahu calayhi falaa imrata lahu calayh anigu hoos imanaya saasuu odhan jiray wuxuu rabaa ummadda inan lagu xadgudbin inamaa bacatu waxaan usoo diray cumaalii shaqaalahayga iyo mas-uuliintaydu ilaykum idinka shacabka muslimiinta ah liyucallimuukum kitaaba rabbikum sida idiin baraan kitaabka ilahay wa hada amru diin wey wa sunata nabiyikum idin baraan iyo nabi maxamed sunadiisa dariiqi nabigiina wayaqsimu ay qaybiyaan baynakum fay idin qaybiyaan fay maalkii xoolihii idin qaybiyaan soo ma diinta inay idin baraan oo sunada idin baraan oo kitaabka idin baraan oo idinku dhaqaan xoolaha iyo adduunyadana si cadaalad idinku qaybiyaan intaasan usoo diray intaan ninkii garamar iisoo sheega ayib aahaarta marka uu sheeku keenayay ee xafaa soo socota waxa laga qadanaya wahwa nawcaanida waa maxay waa almaqsuud bilwalaayaat ama islaaxa ruuxa laga rabo waa islaax diin iyo islaax dunya islaax diin iyo islaax dunyana wuxuu kusoo kooban yahay in wixii dhaqaala ah si siman oo cadaalad loo sameey loo loo qaybiyo xaggana loo abuuro muctadiinta iyo xadgudubkana la ilaaliyo tuugtii qutaacu duruqi mooryaantii murtadiinti waa muctadi saailkii waa muctadi ninka xaqa ka gaasada waa muctadi ninkaan islaanta buyada waa muctadi ninkaan carurtis aan dhaqayn waa muctadiin wey cudwaan oo dhan ama cudwaan caama ha noqdo ama mid khaasa ha noqdo xadgudub o dhan baad la dagaalamayso marka muslimiintu way kala soconaya hayweyga kala qaadhayaan nin nin ku leexan ma jiro ayib inta yara hadda wadaaguhu ay xamar qayba kamid a ah yimaadeen ninka bakaaraha xoogu boqol dolar ka sarifta ama malyanko intuu sarifta me jawan ku gurta marka intii la qaadahay meel kale waad garanaysaa raggii soo marna way garan afar aka lagu waardiyin jiray nina lacagtuu qaadi ragna afar ake la raacahaya ilaa dukaanka uu lacagta ka qaaday iyo bakaar kale uu geenkooda u gaaro afar ak xaggaa loo kala jeesa inaa la wada taagahaya hadda xerow miskiin ee aan dhaqaaqi karin ba intay bac ku reedato muxuu ahaay dhowr malyan iyo boqolaalan doolar bay meesha dunta geyn bal waxaa laii sheekeeyey in shaqaalaha dukaanka nimankan kabar eh, muxuu ahay jubakaaliga kabarooyinka baa intii loo dhiibo yaa la dhihi geed bakar hebel geed telefoon buu diraa ninki dukanka fadhiyay lacagta ma lagu keenaha maca salaam kii lacagta geeda soo noqon isii kharashkay markaan ku geeyey xamaalkii aan lacagtaan qaado oo malaayiinta ma la dhaqaaqi malagii baa galay lama dhaqaaqi karo yani amnigaasaa la helay waa la ogyahay in yar meesha diinta lagaga dhaqmo cadaabad baa ka dhacda carabuhu hadda waa adduunka meelaha waxaa weeyaan ugu wanaagsan xagga amniga wey maxaa keenay diinna kuma dhaqmaan shacabkan muslimiinta waxay la qabatimeen nidaamkii islaamiga jiri jiray alkhilaafa alcumaaniya duwalka islaamka ee diinta ku maamuja ummadda bay la qabatimeen caaday u noqotay sarifla waxaad arkaysaa dolarkii iyo yurogii iyo shilinkii mxuu aha riyaalkii iyo dinaarkii baa safan inta wejigaas waxa ka arkaysa maraayad buu dhex fadhiyaa furan keligii baa jooga sarifaayo taqriiban labaatan kunoo dolaroo usarifana waa u taallaa intaasoo yuro inta leg u taallaa riyaalku wadanka waa yaallaa int ka sarifa keligii baa fadhiya salaadu aadigu qufulu iskaga tegay albaab yar umrada lacagta waa muuqata ogaad wuu iskaga tegaya saa lagu leexan maayo yani dadkum hadday diinta bartaan o qaba dhaqan bay unoqon caada unoqonaysa falama tagayarat الraciyatu aharkan cumar waxaa soo saaray axmed bn abu daawud xaakim bayhaqi iyo keyrkood waa ahar saxiixa wey falama tagayarat araciyatu min wajha inoo joogo hada bilahi tawfiiq العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaحبه أجمعين amا bعd waxaa inoo dambeeyey hadalkii sheekhe ku saabsanaa ujeeddada iyo danta laga leeyahay wilaayaadka iyo maamulada iyo hogaanada iyo xilalka la qabanayaayo inay tahay dadka muslimiinta diintooda in la daryeelo la hagaajiyo dunyadoodana laga shaqeeyo wixii diintu ay ku istaagayso kaasaa inoo dambeeyey hadalka asaga <clears throat> sheekhu marka wuxuu ihi falamaa tagayarat araciyatu min wajhin dhan markay bulshadu ka doorsanto diintii ay ka tageen ama ay naaqusiyeen <clears throat> waarucaatu min wajhin mas uuliintiina ayagoo diinta ay meel kaga dhaceen jamcu raacin mas-uuliyiintii iyo hogaanadiina dhan baa naqsi diineed kaga dhacay shacabkiina dhan baa naqsi kaga yimid tanaaqadat al howlihii baa isbaraanbaray oo isku dhacay maxaa yeele markuu ninkii mas-uulka ahaa ee madaxweynihii iyo inta ka hoosaysaba xilkooda ay gudan waayeen kana soo bixi waayeen bulshadiina haddee waajibkii saaraaba iyadna ka gaasiraysa bulshadii oo marka naaqisa ah oo waajibu samci wataaca aan lahayn iyo diintooda dar yeelaan iyo mas-uuliintii hogaanadii oo sidoo kale ah marka haddii eber ba eber laga horgeeyey foodaa la isgashay burbur badan baa ka dhacay wey tanaaqadad baani i qoran fii bacdi nusakna tanaaqasat alumuur ayaa qoran weedha marka tanaaqasad ah ayaad moodaa inay macnaha ku fiican tahay hadda arrinkii diineed baa isdhimay oo dhaawac gaadhay faida ijtahada araaci fii islaaxi diinihim ninka mas-uulka ah hadduu ku dadaala diinta muslimiinta inuu hagaajiyo bixasabi اlimkaani kolba sidii suuragal ah kaana wuxuu noqonayaa ninka mas-uulka ah afdala ahla zamaanihi kaana wuxuu noqonhayaa min afdali ahli zamaanihi dadka xilligaa jooga ninka u khayr badan buu kamid noqonhaya kuwa u khayr badan wa kaana wuxuu noqon oo kale min afdali اlmujaahidiina fii sabiili اllahi tacaala jidka ilaahay qolyaha ku dagaalama kuwa u fadli badan buu ka mid noqonaya maxaa yeele ninka diinta toosiya ee ummadda sharciga ku dhaqa ee u garsoora ee caadilka ah ee cadliga ah waa mujaahid fii sabiili illah faqad ruwiya waxaa la wariyey in nabigu yuri sal slam yowman min imaamin caadilin hal maalin oo nin mas-uula ah oo madaxweyneho caadil lagu hoos noolaado ama uu asagu noolaado oo uu shaqeeyo ayaa afdalu ka fiican oo ka qiimo badan min cibaadati sitiina sana lixdan maalmood lixdan sanaan ujeeda cibaadadeed lixdan sana cibaadadood maalinkaa keliya ka khayr badan dabaraani baa soo saaray xadiidkani fi lkabiir wa fi lawsat abu nacaym baa soo saaray alasbahani fi kitaabihi fadiilat lcaadiliin bayhaqi fi lkubra wa fi shucab dacfi baana sanadkiisa ku jira iyo majaahilba waa ku jiraan sheekh albani ku daciifiya sagaal boqol sideetan iyo sagaal raqamka ah xadiid marka sugan ma aha wa fi lmusnadi waxaa ku sugan musnad axmed lilimaam axmed bin xambal can nabi sal l slam anahu qaala inuu yihi suubanuhu axabu اlkhalqi ilى اllahi uunka kuwa loogu jecelya ilaahay xaggiisa waxaa weeye imaamun caadilun imaam garsoora ah oo caadiloo daacad ah ummaddana wanaag iyo cadli iyo garsoor ku dhaqaya sinaan wa abqadu اlkhalqi ilى اllahi ilaahay xaggiisa uunkiisa waxaa loogu necab yahay oo rabbi ugu cadho badan yahay imaamun jaa-ir imaam markaasi xadgudub le oo xaalow ah oo diinta aan ku dhaqmayn shacabkana ku xadgudbaya tirmidi baa soo saaray xadiidkan iyo bayhaqi iyo keyrkoodba min xadiidi abi saciid alkhudri min ariiqi caطiyat alcawfi marka tirmidi waa taxsiiniyey ninka loo yaqaan ibnu qaطan alfasi abulxasan fi kitaabi alwahm walihaam alwaaqicayni fi kitaabi alaxkaamna waa ku taxsiiniyey sheekh shucayb arnaawdi keyrkeed waa taxsiiniyaan marka xadiid xasana weeye wa fi صaxiixayni صaxiixanka waxaa ku sugan can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala subanu inuu yidhi qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasul la sl slam sabcatun toddobo yudiluhum allahu ilaahay baa hadheeyo oo hoosgeeya fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh imaamun caadilun ka koobaad kow baa laga bilaaba waa imaam mas-uul madaxweyne muxuu ahaaye garsoora oo caadila diintana ku hagaagsan ummadana u daacada xaqana ku maamulaya ninka labaad waa shaabu nasha-a fii cibaadati illah iyo nin dhallinyaro oo ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa <clears throat> sida wiilasha yararkii lagu barbaariyo lagu koriyey muxuu ahay tawxiidka iyo wahaabinimadka kadibna ku qaangaadho haddaba markaa baaliqiinta ku ah marka saas wey warajulu ninka saddexaadi qalbuhu mucallaqun bilmasjidi nin masjidka jecel oo qalbigiisu ku xidhan yahay hadduu dayan oga baxaana kusoo noqonay idaa kharaja minhu min almasjidi xataa yacuuda ilayhi markuu masjid ka baxo qalbigiis masjidku la jira halkaasuu ku maqan yahay ilaa uu kusoo noqdo ninka afraad warajulaani ataxaaba fi llahi ijtamaca calaa dalika watafaraqa calayh waa laba nin ilaahay dartii isu jeclaaday iyo diinkiisun dana kale iska lahayn hawshaana ku kulmay ku kana xaggana ku kala tagay markay kala maqan yihiin warajulu dakara allaha khaaliyan iyo nin ilaahay xusuustay subxaana wa tacala ciqaabtiisa iyo ilahay cadhadiisa iyo cadaabkiisa iyo awoodda rabbi khaaliyan isagoo keligii oo meecdla ah jooga oon riyaa iyo sumca iyo isus aan looga baqaynin fafaadad caynahu niiso ay shubmeen oo ilahay darti u ilmeeyey cabsi alla khowf min khashyat illah ninka u dambeeya ninka shanaad <clears throat> ninka lixaad warajulu dacadu imraatun daatu mansabin wa jamaal waa nin haweeney u yeedhay daatu mansabin meeqaan oo saaxiib ah yacni qoys iyo abtir wanaagsan iyo reer iyo raas qiimo badan bay ka timid iyo wa jamaalin qurux iyo ilahay u dhaliyey fa qaala yidhi markay zina ugu yeedhayo xumaan innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin dana kale aan ka cabsanaynin amaa lagu arkaa iyo ama islaanta uur yeelataa iyo ama hadhow fashilantaa iyo intaas haddaad oga tagto meesha kuma jirto ilaahay dartii iyo cabsi iyo aakharo iyo cadaabka ilahay baad oga tagtay tacdiima lirabbika subxaanahu wa tacaala iyo wa rajulun kii toddobaad tasadaqa bisadaqatin nin sadaqa la baxay fa akfaha qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa aysan bidixdu ogaanin maa tunfiqu yamiinuhu marka sheekh wuxuu ka rabaa maxalu shaahidku imaamun caadil xilka diineed muslimiinta in loo qabto oo si daacada oo hufan oo ummadda udhexaysa oo diinta waafaqsan lagu maamulaay waxaa weeyaan waa shay aad iyo aad u qiimo badan wa fii صaxiixi muslim ibn اlxajaaj can ciyaad bni ximaar الصaxaabiy اljaliil radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam ahlu janati halaaatun ahlu jannuhu u qiimo badane u waaweyn rafisada rakoraadka ah waa saddex weey ninka koobaad duu sulaanin muqsid duu sulطaani e, muqsid ay duu qudratin waimaarati wawilaaya muqsid oo weliba cadli ah caadil wey waa nin u saaxiiba duu sulطaan ay duu imaara duu wilaaya wuxuu leeyahay awood madaxweynenimo iyo wixii lamid ah yuu hayaa muqsidun weliba garsoor oo caadil ah oo xaq ummadda ku maamulay waa kow ninka labaad ee ahlu jannaha ah wa rajulun raxiimun raqiiqu alqalb iyo nin naxariis badan oo qalbi dabacsan oo qalbi jilicsan yuu u bikulli dii qurba wa muslim kastoo qaraabo ah iyo muslimiintao dhan buu u nugul naxariis badan yahay ninka saddexaad wa rajulun haniyun cafiifun mutasadiq iyo rajul hani ah oo dhowrsoon oo xaggana wax la baxahaya marka waa cafiif can ilmaxaaribi walfawaaxish mutasadiq bimaalihi iyo wixii rabbi siiy ummaddu wax ka siinhaya waa hani fi lmaal wa fi nafs marka intaas oo dhanba janay galahayaan riwaayada xadiidka lafdigiisu fi saxiix ku sugan waxaa weeye ahlu ljanati halaatatun duu sulطaanin muqsid mutasadiqin muwafaq warajulu raxiimu raqiiqu lqalbi likuli dii qurba wamuslim wacafiifin wacafiifun mutacafifun duu ciyaal lafdiga ku sugan fii saxii muslim sidaas weeye lafdigaasana marka quruxsan oo saxa sheekh waxa laga yaaba riwaaya bilmacna inuu ku sameeyey <clears throat> ama waxaa la odhan karaa lafdi kale buu sheekhu sii daayey anugu lafdigaa ma helin warajulun haniy haniyu nafsi way lakin waa faqiir cafiifun mutasadiq ay mutacafif meesha ahayd baa marka la geliyey ee mutasadiq la geliyey marka saxdu waxaa weeye waa ruux cafiif oo dhowrsoon isdhowrahaya saaxiibu ciyaal ah ninka saaxiibu ciyaalkan hanti badan hayna waxaa lagu yaqaanaa inuu gebi dhaco oo rafaado oo meelo ka dhaco ilaa uu sufyaan athawri uu yidhi ninka saaxiibu ciyaalkae faqiirka ah markhaatigiisa qaban mahaybu ninka saaxiibu ciyaalkae faqiirka ah markhaatigiisu kuma kalsooni buuhi marka dacni diineed baa gelhaya buu taagan yahay ilaa ibnu rajab isna uu ku faafahiyay rasaailkiisa qayba kamid ah maslada aad uga hadlay waa dhib badan tahay haddii ninkii noocaase waaqic uusan taageeraynin ummadduna aysan saacidaynin oo ilaahay diinkiisa ku hagaago dhowrsado is ilaaliyo waxa wey waa fadli iyo kamaal fii diinihi ku jira wey maxalu waduu sultaanin muqsid wey ninka marka xaylka iyo mas-uuliyadda haya ee ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacala ee caadilkay garsoorayahay waxaa weeyaan waa min ahli jannati wa fi sunani alarbaca sunanka waxaa ku jira sunanka sida khaasatan abu daawuud iyo tirmidi maajah nasaa-i kumaba aragi sunanka waxaa ku jira canhu sal slam anahu qaala inuu yidhi asaaci cala sadaqa sadaqada ruuxa ka shaqeeya soo ururiya bilxaqi si xaqana ku bixiyo ku urursha kalmujaahidi fii sabiili illah lafdiga sunanka ku jira waxaa weeye alcaamilu cala sadaqati bilxaq alcaamilu ninka ka shaqeeya qabta cala sadaqati sadaqada iyo zakawaadka bilxaqi si xaq ku qabtay ummadda si garsoora ugu qaybiya meesha ay lahaydna ka soo qaada meeshii mudnaydna ku bixiyaay wa kalghaazi fii sabiili illahi xataa yarjica ilaa beytihi lafdigaasaa sunan ku jira kalghaasi fii sabiili الlah xataa yarjica ilى beyti waana xadiid xasana siduu tirmidi sheegay keyrkiiba iyo xufaado wasaxa bnu khusaymata ibn xibaan walxaakim iyo keyrkoodba wuxuu sheekhu marka ka rabaa ninkii sadaqada ururinayay ee caamilka ah ee saaciga ahaaba ee garsooraya caadilka haddii la yidhi waxaa weeyaan kalmujaahidin fi sabiili lah ummadan iyo beel ninkii hor jooga ee si daacadoo diin diinle ku maamula xaggan aan u kale eexanin ninkaa warkiiba daawo yani waa min baab atanbih bdn il la wey <clears throat> tanbih laclى bladna wey ayb waqad qaala allahu subxaanahu watacaala rabbi wuxuu yihi lama amara bijihaad jihaadka markuu ummadda faray ilahi wuxuu yihi waqaatiluuhum galada la dagaalama xataa laa takuuna fitna ilaa aan shirki adduunka laga waayahay ilaa aysan fitno dhicin dadka muslimiinta ah diinkooda laga fidmeeyo iyo islaamnimadooda laga fidmeeyo wayakuuna addiinu kulluhu lilah diinku iyo maamulku iyo taacadu iyo ismaqalku iyo kala dambayntu iyo ereyga sare ee gacanta sare ilaahay keliga u ahaato ayb wa qiila linabiyi subana waxaa lagu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow alrajulu yuqaatilu shajaacatan wa yuqaatilu xamiyatan wa yuqaatilu riyaaan faayu dalika fii sabiil lah nabi allow nin baa geesinimo u dagaalamay oo waa nin iska dhiiranba iska qalbi adag dagaalka waxba uma fadhiyaba ha la isdaayo hala dagaalo waa isku mid ba uta meel nuxsataba ma laha shajaacatan buu iskaga dagaalamay ninkaas wa yuqaatilu xamiyatan ina ficiliya anafuu dagaalamay ma hebel baad maanta ka carari mar hebel baa sidaa ku gumaysanhaya xamiyaa geli wa yuqaatilu riyaaan ninna ha lagu arko u dagaalamhaya ha lagaa sheego wacdaraha dhigta maanta halagu sheekaysto fa ayu dalika fii sabiili illah saddexdaa ninkeebaa ilahay jidkiisa ku dagaalamhaya faqaala subaan wuxuu ihi man qaatala ruuxuu u dagaalama litakuuna kalimat llahi hiy alculya fahuwa fii sabiili illah ninka u dagaalama qowmiyad fahuwa fii sabiili shayaan ninkuu u dagaalama muxuu ahaay xorriyad wax lagu sheegay dadku u yaqaanaan laysat calaa ususin islaamiya fa huwa fii sabiili shayaan ayib wadaniyadkii u dagaalama fa huwa fii sabiili taaquut maxaa u dagaalami litakuna kalimatu hiy alculya ayib kelimada ilaahay subxaanahu wa tacaala inay noqoto hiy alculyaa fahwa fii sabiil ninkaasa akhrajahu fi saxiixayn kelimada ilah waa maxay sheekhu majmuuc lfataawa mujaladka shanaad laba boqol soddon iyo sideed buu ku caddeeyey waxaa looga jeeda litakuuna kalimatullahi hiy alculya marka waxaa kuu caddaan waxyaaba badan oo dadka qaarka ay ku andacoodaan sida qolyo aan qaraabanahay waxay sheegtaan ko inuusan jihaad ahayn baa kuwa caddaan llahi waxaa weeye hiya khabaruhu wa amruhu fayakuunu amruhu mutaacan muqadaman calaa amri gayrihi wa khabaruhu musadaqun muqadaman calaa khabari gayrihi hadaa hu litakuuna kalimatullahi llahi alculya waxaa weeye ilaahay amarkiisa ayib iyo khabarkiisa iyo nahyigiisa iyo diintiisu inay wax kastaba lagu hormariyo wax kastana ay ka horeyso khabarka ilahi inuu musadaq iyo cala ra'si wاlcayn calى khabari gayrihi min annaasi kalaamka ilahay inuu yahay muqadam calى kuli kalaam fi اlxukmi wاtashriici wاlamri wاsamci wاطaaca wa fi اnahyi ayb wa fi اtaطbiiqi wاtanfiid haddaad leedahay muxuu ahaaye annagu urur diineed ma nihin diinna urur diineedna waddan kama ogolin xaggana aad leedahay muxuu ahaye diinta islaamka waa wax xorriyadda noo diidan sida qolyo ogaadeen ay yidhaahdeen haadaa sabiilu taaquut wey walkufr washaytaan laysa fii sabiili illah hawshaa layska ilaaliyo amru llahi subxaanahu wa tacaala kalimat llah hiya khabaruhu wa amruh amar marka lagu yihahdo waxaa ku jira nahyiga iyo amarka waa wada socdaan waxaa la rabaa ilaahay diinkiisa iyo sharcigiisa waxaan ka inaan laga amar qaadan oon lagu dhaqmin kelimaanta allah inaysan soconin amarankii ilaahay inuusan soconin baa la doonaya nahyi aan kii rasuulkii alla ka ahayn inaan la aqbalin adduunka wax ka talin kitaabka rabbaano haddii lagu kala tago soo maaha kulligood inta dadaali ee rafaadi waa fi sabiili shaytaan ayib haddayba caddaysteen ka war annagu urur diineedna ma nihin urur diineedna waddan kama ogelin diintana waa wax xorriyadda naga hortaagaan ba hadday la taagan yihin mas-uuliintoodii xaggeed geeyeysaa maadaa wuxuu dhodhoobi kara waayahay falmaqsuud ujeeddadu waxaa weye an yakuuna addiinu kulluhu lilah diinku dhammaantii alla inuu ahaado addiinu huwa aaca wاlmr wاlxaala wاlmanhaj kulli waa diin wالnidaam asiyaasi maa kaana liyaakuda akhaahu fi diin اlmalik diinku waa nidaam kastoo ayu طaa'ifati min albashar ay ka dhaqan dhigtaan wey sawaءn kaana baطilan oo sawaءn kaana xaqa gara haؤulaaءi diinuhum ma kaana liyaakuda akhaahu fi diin اlmalik lakum diinukum waliya diin addiin waa waa manhaju xayaa nidaam kastoo bulsho meel degan samaystaan rufqa طaa'ifa jamaca min annaas waa diin hadduu sharciga waafaqsan yahna waa diin اllahi subxaanahu wa tacaala hadduu khilaafana waa maxay diin الshayطaani wاlabalisa falmaqsuudu an yakuuna diinu kulluhu lilah wey ujeedada looga dalinaya siyaasaadka iyo maamulada iyo xilalka iyo dowladaha waxaa weeye aacada iyo nidaamka iyo maamulka iyo talado dhan ba ilahay ka godo wey wa an takuuna kalimat llahi hiy alculya wa shariicat llahi waa laguu sheegay kalimat llahi hiya khabaruhu wa amruh fayakuunu amruhu mutaacan muqadaman calaa amri hayrihi wa khabaruhu musadaqun muqadaman calaa khabari hayrihi war kooban wey majmuc majalka shanaad laba boqol soddon iyo todoba ugu laab soddon iyo sideed baan ujeeda cafwan wa kalimat llahi hadduuba sheekh kuu fasirhayaa ismun jaamicun likalimaatihi waa eray waa magac ururinaya ilahay kalimaadkiisa alatii kalimaadkaasu tadamanaha kitaabuhu kitaabka ilahay kitaabka ilahay kalimaadka u walama waa amar iyo khabar xag laga waramahayo oo lagu sheegahayo oo la doonay inaad aaminto ama ad ku cibro qaadato iyo wax lagu farhayo ama lagaa reebahayo wey kitaabka dhan baa intaas ayib waa kelimaadku waa ilaahay subxaanahu wa awaamirtiisa iyo sharcigiisa iyo akhbaartiisa kitaabka u xambaartay wey wahakada qaala tacaala sidaasuu rabbi u yidhi qaala allahu tacala laqad arsalnaa waxaanu la diray rusulanaa malaaigta ayada waxaanu la diray bilbayinaati baanu la diray rususha malaaigna waa lagu fasira ambiyana waa la yihahda lakin waxaad moodaa tafsiirka malaaigta ohanaya inuu xoog badan yahy walcilmu cind allah laqad arsalnaa waxaanu diray rusulanaa rususha ayadii baanu diray bilbayinaati baanu la diray ila iyagaa geynhayo gudbinhaya waxyigaas wa anzalnaa waxaanu dejinay macahum la jirankooda alkitaab ismu jinsi weeye kitaab oo dhan baa looga jeedaa kitaab mufrada ma aha iyo walmiisaana cadli baanu la diraa la yidhi qiyaas saxiixa iyo miisaan iyo garsoor iyo cadli baanu la diray iyo kitaab la socda maxaa intaasoo dhanba loo diray liyaquuma annaasu bilqist dadku inay ku istaagaan ay ku dhaqmaan si garsoora cadaalada kitaabku waxaa loo soo dejiyey litaxkuma bayna annaasi ma araka allah ayib waa nidaam iyo kala dambayn xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum xataa yuxakimuuka fi shajara baynahum idan waa in nabiga laga xaakim dhigto lagu kala baxo haddii marka ilaahay sharcigiisa la taxkiimin waayo oo asaga ummadda lagu maamuli waayo oo dastuur iyo nidaam iyo xeerbeegto iyo baynal koo la dejisto waa lagu gaaloobahaya wa hadi aaya marka waxa aayaadka u cadcad wey masaladan ayada ah maca anaha ay tahay dabuus lijamaacati اqur'aaniyiin lama dhihin falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimu lqur'aan lama dhihin maxaa lii xataa yuxakimuuka nabi maxamed ninkaan xaakim ka dhigin oo hadalka ka sugan aan ku qancin fahuwa kaafir bilahi alcadiim waa kaafir wey xataa yuxakimuuka xataa yuxakimu lqur'aan bas lama dhihi asagaa laga dambaynaya asagaa qur-aanka kuu fasiri kuu sharxi ficlan aw qowlan aw taqriiran haddaad tidhahdo qur-aankan yeelahaya nabigana waa diidahaya axaadiistiisa kuma kalsooni faqad kafarta ijmaacan liyaquuma annaasu dadku say ugu hagaagaan ama ugu istaagaan bilqisti calaa asaasi alqisti waalcadaala falmaqsuudu min irsaali rusuli waxaa looga gol leeyahay rususha in la diray iyo wainzaal اkutubi kutubta in la dejiyo ujeedada rabbi uu ka leeyay subxaanaه wa tacala waxaa weeye hadafka alxikma alghaaiya lyad aw alcila alghaa'iya an yaquuma الnaasu bilqisti alcila alfaacila calى asaasi اlfalaasifa waxaa weeye allah subxaanaه wa tacaala aladi huwa munaزl اkitaab ama waxaa weeye nabiga tashriicinaya axaadiista ay ka sugnaanayso ama xikmada iyo cilada ghaa'iyada ee looga delinaya sharcigu waa maxay liyaquuma الnaasu bilqist ayb bilqisti si garsooro cadaalada fii xuquuq illahi ilahay xuquuqdiisa sharcigiisii tawxiidkiisii wixi o dhan ba lagu hagaago oon meela lagaga dhace ilahay xaqiisii iyo cadaaladiisii iyo diinkiisii iyo wa xuquuqi khalqigii u unkiisa xaq ay ahaayeen waalidkii musaafurkii qaraabadii masaakiintii aytaamtii araamishii dariskii ayib muslim oo dhan xuquuqdii dadku ay lahaayeen meel aadan kaga dhicin xaqi ilaahina aadan u meerin cid kale aadan siinin xaqullahi subxaanahu wa tacaala haddaad cid kala siiso ama xaqu rasuul aad cid kala siiso diinta waad ka baxday uma qaala tacaala ilahi wuxuu ihi aayaddaa kadib waanzalnaa waxaanu dejinay alxadiida baanu dejinay anzalnaa khalaqnaa wadaaddaa ku fasiray ama waanu keenay birna ilahay baa arlega ku abuuray bir waa ku jirtaa ciiddaasay ku jirtaa dhagaxay ku jirtaa meel kastaa laga qodahaya oo laga samaynaya maxaa loo dejiya haddee birta in lagaga shaqeeyo ninka lagu kari waayo muxuu ahayy inuu kitaab ku hagaago ninkii baryo in adeero iyo walaalo lagu kari waayo in gacan loola tago wey nin baysan baryadu iyo suljaawintu iyo suldhawlyadu lagu karin oo fanaa xananka in looga bixiyo lasaba aan la karaynin oo in la qabjabiyo oo muxuu ahay damqi lagu sameeyo ma aan dhaqaajinayn laabudda sheekh ayib waa inaga soo maray aharka ana daxuku lqataal anigu muusoo badna ah qosol badane u qosol ahl awliyada iyo muslimiinta iyo ahlu khayrka alqataal baabiyo gumaado xaaqaan ahay kuwa gaalada ah waa saas wey waa inaad laba gacmood ku shaqaysa wey cadowga ruumad iyo raran baan u gogolaynaa muslimiintana gacan awliya loo dhigahayaa warku waa intaas dad maqasho laakiin kulli waa walaalo ahlulaha isdhexbooda isdhex yaaca mutamaraad u qabta waa meesha lagu baabaayo wy wa anzalna <clears throat> wuxuu ihi alimaam ibn wasiir kitaabkiisa alcawaasim walqawaasim fi dabi can sunati abilqasim iyo arawd lbasimba wuxuu ku yidhahdaa ninka xaqa dabacsan ee latiifane ee layinka uu anfici waayo laa yanfacu ila alxadiid lbaarid buuri bir qabowba anfici maxaa l seeftu dhan marka laga firi way qabowdahay laakiin markay ku taabatahe way kulushahay ayib ninkii jaxdi iyo diintii uun la soo istaagay inkiraad dhacadayn oo xaqaba uu mari waayo laa yanfachu ila alxadiid lbarid waa saas bir qabow hadda ilan risaastu way qabowdahay markay ay nagid ay nabad qabto laakiin marka la istaaro mm-hmm. way kulusha saas wey wa waxaanu dejinay alxadiid fiihi xadiidka waxaa ku jiro birta alla geliyey ba'sun shadiid cuquubo iyo dagaal adag baa ku jira wey niqma wey dhan marka laga fiiriyo isagoo niqma ah haddana manfaco wa manaaficu linaas manaafi wa fiihi waa ku manaaficu linaas dadka dheef baa ku jirta shay kastoo maanta laqami birba birba masjida ila birti baa geli wax kasta bir baa gelaysa birti marka waa manfaca meel taallow maxda ah marna waxaa weeye waa manfaca maxda ah ninka isticmaalaya ninka loo isticmaalaya maxay ku tahay ba'sun shadiid bay ku tahay masaaiboo qowmin cinda qowmin fawaa'idu wey ayib maxaa loo dejiyo kale qur-aanka iyo diinka loo keenay iyo kutubta waliyaclam allahu rabbi inuu ogaado cilma duhuur ayib ilaa cilmiga rabbi waa inaga laba u qaybinay waliyaclam allahu rabbi inuu ogaado man yansuruhu ruux u gargaaraya diinkiisa iyo warasulahu u gargaari bilgayb ay haa'iban canhum alloo ka maqan alloon la arkayn oon la hor joogin oo qiyaamo un loogu tegi doono ayib ninka ilaahay waxyigaa diinka intuu qaato u gargaaraya u dagaalama udhiman baa rabbi ogaana banaanka keenahaya ninka birta qaadi ay yansuruhu biisticmaali aslixati wasuif wasinaan wey wlsina maxaa laiskugu xidhay waliyaclam allahuma yansuruh iyo xadidka lasu daba dhigay waxaa waliyaclam allahuma yansuruhu bilaslixati wa isticmaali suyuuf wa saa'ir ahaaye mxuka alasina ayib fi mujahaadati acdaa' illahi wa anbiyaahi wa wliyaai warku intaas waa aad aad khatar weliba bilgaybi haa'iban canhum alloo ka maqan oo marka aan la hor joogin ayib faman cadala ruuxii ka lexda can ilkitaabi kitaabka ruuxa ka lexda saa uga baydha quwima bilxadiid bir lagu toosinhayaa saas saa ninka oga bidha bir baa lagu toosin ayib annaga waxaan yidhahdaa mxuu ahaayey eh, niman farajta jilicsan oo cumaada calo wata dagaal shuqul kuma lihin macawisaanu qabnaa kaba soo kale obinaanu qabnaa nimankaa sarwaalaha ku cufan ee kabaha fulutada qabe wada ordahay nimanka waxaa la weydiiyo ayib jadiidiye warkeed soo saa maaha ya mm. ya mm-hmm iyo acdaa awliya wa acdaa ambiya soo ma aha cadaaga daba taalla ayib ilahay ba cadow uy ninka ilahay cadowga muxuu u yahay ambiyada cadow u yahay awliyada cadow u yahay muslimiinta o dhan ba cadow u yahay saasaan oga jeedna ee maaha ambiyada iyo ilahay iyo <laughs> awliyada cadowga ma ayib qowima waxaa lagu toosinayaa bilxadiidi bir baa lagu toosin walihaada kaana qiwaamu diin saa darteed baa diinku istaagiisa tiirkiisu waxaa weye udub dhaxaadka diineed ay diintu ku taagan tahay waxaa weeye bilmusxafi wasayf laba fogood ka dhaafi mayso wy kitaabka qur-aanka oo laga hadliyo iyo ninkii diidoo seef loola tago wy bilmusxaf ee bilkitaab wasayf nabigu waa kii cali ku yidhi yaa cali kitaabka qur-aanka ayaad ku dagaalami doontaa calaa ta'wiilihi kamaa qutiltu calaa tanziilihi sida laygula dagaalamay qur-aanka degi iyo ilaahay kelintiisa quraysh iyo carab baanu isku gallo ku dagaalamnay oon ku kala baxnay aduguna waxaa lagula dagaalami doonaa calaa ta'wiilihi wa tafsiirih khawaarij baa intay si xulib ufasiraan baad isku geli doontaan uuna ku dagaalamay calaa tawiil qur'aan jamaacaad iyo qawaa'if min annaas wa fiaama min alumam baanu ku dagaalamaynaa calaa tawiil qur'aan iska daa qaybna waxaanu kula dagaalamaynaa calaa tanziilihi labadaa qitaal wey labadaa qitaale midna saxaabada nabigu u jideeyey ayagoo ay bilaabeen midna suubanuhuba la yimid ba labadaa qitaal buu kitaabku leeyahy qitaalun bitanziilihi bitanziilihi oo asaasan gaalada ku saabsan wa qitaalun calaa ta'wiilihi wa tafsiirihi munxarifiinta iyo qolyaha muxuu ahayey mutaawiliinta iyo bainiyiinta iyo tuugta qur-aanka leexinaya meel uusan lan dhigahay waan qabanayna miis baa loo gunaanada iyo golal iyo la fadhiisin waa lala niqaashi hadday fahmi waayaan soo maaha bir baan oola tegayna warku war iska kooban wey labadaa qitaal buu leeyahy kitaabku waqad ruwiya waxaa laga wariyay can jaabir bni cabdillah laga wariy radiallahu tacaala canhuma anahu qaal inuu yidhi amaranaa rasuul llah rasuulka ilaahi wuxuuna faray sal ly slam an nadriba bi haada tan inaan ku garaacno seefta ah man cadala ninkii ka leexda can haada kitaabka qur-aanka ee musxafka ah riwaayo kale uu asarku leeyahay man khaalafa ma fii haada amara rasul la sal sl wuxuuna faray an nadriba bi haada oo seefta ah man khaalafa ma fii haada waa riwaaya xasan xadidku xadis xasana ibnu casaakir baa soo saaray fi taarikhi dimashqa iyo keyrkiiba ayib saciid mansuurna uu kusoo celceliyey eh, laba meelood sunankiisa xaakimna waa soo saaray marka la fiiriyo eh, mxuu ahaayey xadiidka sanadkiisa xaakim isagu wuxuu hi waa saxix ala sheekhen sax ma e lakin xadidku waa xasan xadiid xasana wey idan warku waa intaas seefta waa inay u adeegta diinta maalinkii qabiil iyo qoys iyo mabdac almaaniy iyo qowmiyad iyo wataniyad iyo hawlo kale iyo wax malagi kale ay u adeegta iyada u taalla naar baa ka adeego quwaxi haddaan rabbi subxaana wa tacala usan ka tood aqbalin laakiin intay seeftu iyo maamulku iyo nidaamku ilaahay diintiisa u khidmaynaya marka waynu dhaqannahay ayb diin baa loo dagaalamaya somalia waa hore ugu dambeysa waa hore hadday bilaabatay insha allahu tacaala midhahdana waad arki doontaan insha allah faida kaana hada huwa lmaqsuud waa inaad fahamto ujeedada in la fahmo wey faida kaana hada huwa lmaqsuud hadduu midkan yahay bur waxa loo dan leeyahay waa maxay maqsuudku waa maxay waa maqsuudku waa in kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala lagu dhaqmo loona adeego wax kale ma ah fa inahu yutawasal waxaa lagu gaaray ariiqaas in kitaabka lagu dhaqmo ah ninkii garan marana muxuu ahaay seef lagu toosiye ah oo inaga dhowrkood soo tilmaanay afarkii maxamed maslama alansaari asxaabi aljaliil kama fi azuhd libn abi caasim ashaybani axmed bn axmed cali cumar baa ka hor yimid isagoo beertiisa ka yimid markaasuu maxamedow raggii horaad ka mid tahay seed u aragta aniga maamulkayga iyo dowladayda ka war in hadamankan wado wuxuu ihi ilahay baan ku dhaartay horta abubakar iyo nabi maxamed xagga xoolo ururinta waadaaba kaga fiicanbu anta xariisun calaa jamci lmaal laakiin waxaad ku bixisaa buu ihi fii mawaatinihi baad dhigtaa iyo masaariftiisa baad ku bixisaa caadila waa tahay raciyadda markaanu fiirino ahlulkhayr baad hore u socbu laakiin waxaan kuu sheegi maalinkaad saa uga leexato qawamnaaka biasyaafina buu maalinka ariiqada abubakar iyo nebi maxamed aad ka weecata buui ood xoolaha urursato amaad cadaaladda ka leexato amaad garsoori weydo kitaabkana aada gawgowdho maalinka ayada ah aqafnaaka biasyaafina fii riwaaya qawamnaaka biasyaafina cumar gacma ku dhurta alxamdu lilah la jacala fii ummati muxamadin man idaa cadaltu can ilkitaab qawamanii bisayfihi yani cadligay kamid ta ruuxa waa daacad diin buu doonahaya ma aha nin asagu kursi ilaashanayo dan kale leh ilaahay waxaa mahadla ummadda nabi maxamed dhex dhigay nin iyo iyo koox markaan diinta ka leexdo seef igu toosanay waa saas cumar hawlihiisu waa saas wey haddaan leexdo seebta laisku tosiiyu le marxaban sheekh maxamed puntland iyo somaliland puntland iyo somaliland iyo jigjigala mar baynu geli doonaa insha allahu tacaala mar baynu udheel qaadayna hadda waxaynu ishaynaa koonfurland baan ishaynaa hadda faida kaana hada huwa lmaqsuud ujeedadu hadday tahay in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa loo khidmeeyo fainahu yutawasalu waxaa lagu gaadhi bilaqrabi falaqrab bilaqrabi falaqrab kolbar sida u dhow dariiqa iyo wadada u sahlan ee u dhow baa lagu gaarhayaa wa yundaru waxaa la fiirin wadada u dhow iyo ninka ugu roon iyo ruuxa ugu daacadsan ee hawshan u mugta baynu raadinaynaa ayib ilan diintaynu doonayna in lagu dhaqmo kitaabkan laga hadlayo waxaynu u dooran marka ummadda ninka diinka ugu fiican ee hawshan ummadda ku hogaamin badan ee u saxan ee u wanaagsan wayundar waxaa la eegaya ida rajulayni labada ruux baa labada nin baa la fiirin ayuhumaa kaana aqraba ila lmaqsuud ayuhumaa koodii kaana noqda aqraba mid u dhow ila lmaqsuudi ujeedada diineed maslaxadii diineed wulliya ninkaasaa xilka loo dhiibi fa ida kaanat alwilaayatu maalan hadday xilku uu yahay maalan laisu dhiibay imaamatu salaatin faqad salaad yaatujin baa la rabaa nin imaamaa la doonahaya qudima waxaa la hormari man qadamahu nabiy sal l slam ninkuu nabigu hormariyay baa la hormari xilka loo dhiibay xayu qaal meeshuu nabigu yidhi sal slm ya um اlqawma dadka waxaa tujinaya aqra'uhum likitaab illah kitaabka midka u yaqaana ee u akrin badan ee u xifdi badan fain kaanuu fi lqira'ati sawa ragga xilka u tartamaya imaamnimada ah hadday qur-aanka ku siman yihiin faaclamhum bisunna sunada iyo waxyiga rasuulka ninka u yaqaana asuna nabawiya fain kaanuu fi sunati sawaa faaqdamuhum hijratan ninka usoo hijro horeeyey ila waan manqabo xoog badan waa iyaduna khatar ah wain kaanuu fi lhijrati sawaa faaqdahum sina midka u daweyn intika qur-aankii iyo sunnadii iyo hijradu waa ka siman yihiin barbardhac bay noqdeen waa garbo siman ka farasay rihaan maxaa la samayn waxaan leeya kee daweyn nin gu kaaweyn gubaas kaaweyn weye ah, hay soo dhowow ninkana kaa horeeya maxaa yeelay ninkan waaa khimrada iyo xoogo rug cadaannimo iyo ninka waa yar gaamuray inta kalena waa ku sinaateen markaasaa kaa hormarhay walaa yu'amana arajulu ninka loogu imaam noqdo ama ayib suldaankaa marka intuudan halleeka macalinku dugsigu asagu haysto lagu tujin maayo haddii lagu yimaado waa in looga dambeeyey ardaydiisi iyo kabirihiisi hadii la macalinka adal tagay adgu maanta anaa meesha hayste meesha waxba ka soo baxay macalinkiina maanta la tujinaya maaragta ha waxa ma yaqaan anagu naregeysanhaya ardaydii baaba geliba khuruuj calal macallin baa bilaaban marka nin walba meeshuu jooga asagaa libax ka eha loo daayo yaan la hormarin asaga inuu ku fasaxaba mooye walaa yujlasu laguma fadhiisto calaa takrimati mxuu ahaay meesha asaga lagu maamuusahayey ayib biladii asaga khaaska u ahayd oo goonidu ahayd laguma fadhiiso ilaa biidni rawahu muslim iyo keyrkiiba sunankana waa ku yimid faidaa takaafa'a rajulaani laba nin hadday simaa aw khafiya uu qarsoomo la garan waayo aslaxumaa midkooda u wanaagsan ee u mutaxilkan uqrica baynahuma wala quriturahaya laba nin baa isku mid bay noqdeen waa afartan jir iyo afartan jir waa isku qur-aan waa isku sunno waa isku hijro waa isku diin waa isku karti waa isku dayaano laba dhegooda siman bay noqdeen markaa iyada maxaanu samaynaynaa waa loo qortuurahaya ama midkii hawsha mutaa la kala garanaya marna muwaasafaadkii sifaadkii baa la gartay bidiqa wa laakinahuma tasaawaya watakaafaa marna waxaa weeye way qarsoontay asbaabu tarjiix baa qarsoomay uqrica baynahuma kamaa aqraca sacd bn waqaas siduu u qori tuuray bayna annaasi yowma alqaadisiya lamaa goortii tashaajaru ay isku ardhaan ay ku murmeen cala alaadaani aadaanka markii qaadisiyiintii dagaal baan ka dhacay la furtay nimankaa la samriyey oo magaalada la galay madaa'in iyo nahaawanteeda la tegay ba isku qabtay anaa ka aadam awalu maa yu-adin calaa hadihi manaabir aniga wayaa la isku qabtay kelimatu tawxiid anaa daaru lfurs iyo wakasra ka taagi ba anaa ka hor aadaami ila mogta waa man qama bacda man qaba mogta meel ilahay lagu caabudi jiray eyrka lagu caabudi jiray shirki iyo dab iyo naare ka taagnayd tawxiidka ninka kaga dhawaaqana culus wey marka waa fooda isgelin iyo ragga muslimiinta ah wuu qori tura marka ninkay usoo baxday marka aadaamay mutaabacatan liqowlihi sal lla alay slam low yaclamu الnaasu ma fi nidaai min alfadli waajri wey iyo wasafi alawali min athawaab uma lam yajiduu aysan helin inay aadaamaan ama safka hore galaan ilaa yastahimu inay qori tuurtaan mooyeen caleyhi cala aadaani wasafi alawal lastahamu lastahamu waa qori tuuran lahaayeen <clears throat> xadiidkuna waad garanaysaan hadi fi saxiixayn faida kaana taqdiima biamri اllahi ida dahar أو بفعله وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر كان المتولي قد أدى الأمانات في الولاية إلى أهلها ibnu taymiya hawshan waa ku fudaynaya aada buu fudaynaya muxuu yihi sheekhu faidaa kaana taqdiir horumarinta iyo xilka ninka la siinaya hadduu ay u ku dhisan yahay biamri ilah ilahi amarkii idaa dahara amarka ilahi markuu muuqdo hadday saa noqoto yaan shaqada u dhiibayna ninku alla hormariyey xilka yaa qaban ninku yidhi alla ha qabto yaa ummadda maamuli ninku rabbi yidhi ha maamulo yaa salaada tujin ninka sharcigu sheegay haddaan weligeenba nin kastoo xil loo dhiibay ama la hormarin aynu biamri ilaahi ka sugno iyo kitaabka ilahi ka hadlayna iyo sunada nabi maxamed hawshu wa nabad bay weligeed ahaan khayr bayna ku socon ayib idaa dahara amrullah aw amase bificli ficli amiir wey taqdiimku u noqda amiirku wuxuu asagoo hormariy la hormariyo wahuwa ficilka aynu sheegayna waxaa weeye maa yurajixuhu bilqurcati idaa khafiya alamr amiirku marbuu bificli wax ku hormari laakiin u hormarin waa markay sinaadaan ama hawsha ay qarsoonto in loo qoratooro wey hada ficlu amiir marka nas meesha yaallana warkiisu waa cadil biamri illahi wey ayb idaa khafiya alamru talaba markay qarsoonto hadday saa noqon imaa bilqurcati wa imaa bitaqdiimi illaah haddaan dadka xilka oogu dhiibno kaana almutawallii ninkaa xilka qabtay wuxuu noqonhayaa qad adda alamaanaati fi lwilaayaat amaanaadka mid gutay iyo xilalkii iyo muxuu ahaay uu qaybinhayo ilaa ahliha ahalkeeda mid ugurtay qad adda amaanaati ila ahliha fi wilaayad saas kugu xidhan tahay fi wilaayad baa dambaysa qad adda alamaanaati ilaa ahliha xilkii dadkii mudnaabuu u dhiibay oo shaqooyin dadkii ahl u ahaabuu u dhiibay oo ammaanadii rabbi saaray meeshii mudnayd buu dhigay fi lwilaayaati xilsiinta iyo shaqaalaysiinta iyo xildhiibidda fasalkaa fasalka koowaad way muhiimka ah haddii dowla dad laga shaqaalay ama xil la qaban qaabkii loo dhiibi lahaa iyo sidii loo maamuli laha bushau ka soo hadlay bidiqati waliba waa muhiim jiddan ninkii xil nin kale u dhiiba asagoo muslimiinta meesha jooga ka heli kara xilkaa ruux asaga ka muta nabig sheekhu kiisa yii waa khaa una daliisha adilo dhowr ah axaadiis xasan ay ku timid aynu soo marray hawl khatara wey aniga meeshan fasal baa igu jira waxaan filaya waa idinka maqan yahay raggiina kale fasal qiimo badan oo ilaa afar safxa ah baa meeshan iigu jira fasalka in la akriya wey faslun ma haysataan maxaa ku xiga markaas alamwaal ma intaan la gaadhin anagu xisaabkaan noo qoran dhegeysta hadda iska dhegeysta waa fasal ka dhacay wey risaalada matbuucada ka dhacay maqduudada sheekha asalkana ku jirto aad u qiimo badan faslun alquwatu fi lwilaayaat waa takmila khaatimo wey gunaanad qiimo badan wey wuxuu uhi sheikhu alquwatu fi lwilaayaati tajmacu quwat almari fi nafsih wa quwatahu calaa gayrihi wilaayaadka waxaan u baahnay alquwan u baahannahay xilalka iyo mas-uuliyaadka dadka qaadaya waxaan nooga baahannahay alquwa quwadaasi waa laba araf buu sheikhu yihi waa quwat lmari fi nafs calaa nafsihi fii nafsihi wa quwatu calaa gayrihi ninku iskii nin u dhisan oo adag oo geesa waa inuu yahay fii nafsihi wa maca daalika ummaddana wax ka qaban kara qawiyun calaa nafsihi wa qawiyun calaa hayrihi ayib nin naftiisa ka adag oon dad ka adkayn baa jira nin dadka ka adag laakiin naftiisa aan ku fillayn baa jira waxaan rabnaa laakiin alqawiy fi lwilaaya walimaaraat wasiyaasaat waliyaala sharciya waxaa weeye ninka naftiisana ka adag dadka kalena ka adag fa quwatu calaa nafsi maxaa looga jeeda bilxilmi wasabr dulqaad iyo waxaa weeyaan deganaan alxilm waa taani iyo sabr xilmiga sabr marna isku mid bay noqdaan marna waa kala tagaan xilmigu marka waa waa taaniga iyo deganaanta hadda waxaan u jeednay iyo waqaarka sabriguna waa taxamul mashaqaati walmasaa'ib walbalaaya iyo nafta la celiyo saddexda qaybood sabrku noqon jira waa garanaysaane kamaa ruwiya can sal l slam fi lxadiidi saxiix laysa shadiidu bisurca shadiidka qawiga ah ninka xooga badan rageedka maaha ninka ragga lagdinta badan ragga dhulka dhiga hebel weligii dhinaciisa dhulka lama dhigin weligii nin kayrkiisa ma facaysanin laakiin sidoo kale waxaa weyaan sakaraad wa inama shadiidu ninka qawiga waxaa wey aladii yamliku nafsahu cinda alqadab idan waxaan ka rabnaa ninka qawiga aan doonayna i fi lwilaayaat an yakuuna qawiya calaa nafsi bimacnaa saabira xaliima waa nin sabri leh oo gegsi leh oo deganaansho leh oo dulqaad leh baanu doonaynaa haddii ilmihii yare ku taabto baad madaxa qaadayso kii ku fiiriyaba hal la xidho muxuu fiirinhayaa idan hawshaa socon maysaba kii u kuga xadgudba waa la caafina canas baabkaadaba kuma jirtaba qaamuuskaadaba dadka hala cafiya kuma jiraba hala dul qaata kuma jiro far ninkii saara shan baan saarahaya shan ninkii saarana toban baan saarahaya far ninkii ka jabiya biixida laba dheertaan ka jabinaya baba kaa taagan tahayba wa haadaa huwa sayid ninka noocaase xaliimka sabuurka ah waa sayid ugaas wey ninkaas aladi qaala allahu tacaala fiihi wa sayidan waxasuura sayid ugaasa laga dhigay xaggana dhowrsoon oon hawlaha zinada iyo dumarkii u dhaqaaqaynin wa qaala nab sal slam can xasan xasan ibnu cali bin abi talib marku ammaanay muxuu yidhi ina bnii haada sayidun wiilkayga xasan ugaas weeye garaad iyo balabaad isam wey wabar iyo malaaq weeye maxaa jira wasayuslixu allahu bihi bayna aa'ifatayn ilahay wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxood oo muslimiin oo cadiimatayni waaweyn min almuslimiin alislaax bayna annaas iyo in laisku soo jeedo cala alkitaabi wasunna cala alictisaam bilkitaab wasunna waxaa weeyaan waa sayidnimo almufariq bayna alaxiba waljamaacaat kaa sayid ma aha ayib hadduusan ku kala geynayni muxuu ahaayey xumaan diiniyaed ay ku dhaceen ku kala geynayni maxaa yeel nabig sal slam min muwaasafaati wa sifaati yufariqu bayn bayn almari muxuu ahay wa zawjatihi wa bayna alibni wa abihi wa bayna alakhi wa akhiih maxaa yeelay bilxaq kan waa muslim kana waa gaal kan waa wadaag fiican kana waa khaain tuuga oynu kala geyn laabada mi furqaan wey diintu laakiin dad wanaagsan oo muslimiin oo ahlo qaraabo oo walaalo oo wada socda ninka kala geeya bilfitnati walfasaad laysa hada sayid sheekh sheekhu xadika garanaysa asalkiisu fi saxi bukhari wa ayri fabayana nabiyu nabig wuxuu caddaysal ana arajula shadiid alqawiya